aلثاني وستون bعd المyتين majaaلس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الأحد الموافق لثالث عشر مشاهد شhهر الآخرة عام cام ألف المصطفى صلى الله عليه وaلي وسلم ضمن سلسلة دروس xdيث المصطفى صلى الله عليه وaلي وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقني الإخلاص في الqول cمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلسkan waa مجلسkii laba boqol iyo laba majaalis marka sharxa ka hobna kitabka sunna nasaa habeenkana waa habeen axadda kuna beegan saddexiy tobanka jumacad alaakhir kun afar boqol iyo iyo saddexiy tobanka nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan ku jirnaa oon weliba bilow ka nahay kitaabu aziina xaragada iyo quruxda ayaan ku jirnaa kitaabkan kutubta ugu dheerdheer ayuu ka mid yahay oo ilaa boqol iyo toban iyo dhowr baab ayuu insha allah yeelan doonaa biidn ilbaari tabaaraka tacaala caawa waxaan bilaabaynaa insha allah baabka toban iyo todobaad alkhidaabu biاsufra baabu اlkhidaabi cilaamaysi ayuu baabkan u baab yahay bisufrati wax boorow ah wax boorxigeen ah ama jaalle xigeenna in lagu cilaamaysto ayuu baabkan u baab yahay sufrada casaan ma ahan waa haruudka iyo zacfaraanka iyo waxyaabaha boorka xaggeed xigo ama carada midabkeeda u dhow laakiin ka yara muxuu aha furan ayaa sufr la yidhahda wallahu aclam xadiid shan kun iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixulisnaad ah qال الإمام النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وثيقة حافظ قال حدثنا الداراوردي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الداراوردي عبد العزيز بن محمد الداراوردي وصدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ عن زيد بن الأسلم القريشي وثيقة عالم يرسل قال وحي زيد بن أسلم رأيت waxaan arkay ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يصفر isagoo boorayni amaba xinayni lixyatahu garkiisa bilkhaluqi atar arooska catar arooska faqultu waxaan idhi ya abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow innaka adiga tusafiru ahay cabdulahi bni cumar marka ayaan arkay isagoo muxuu ahaa garkiisa booreyni amaba xinno eh, jaalle xigeen ah eh, oo ku xinaysani tasfiirka waa in la jaalley jaalle xigeen laga dhigo khaluuqana waxaa weeyaan catar aroos waa catar midib lah catar midib lah weeyaan faqultu waxaan idhi yaa abaa cabdiramaan abu cabdiraxmaanow inaka adiga tusafiru waxaad ku cilaamaysataa ood ku booraysaa garkaaga lixyataka bilkhaluuqi catar arooska qaala wuxuu yidhi inaka innii aniga ra'aytu waxaan arka rasul rasulka ayaa arka sal l slm yusafiru isagoo muxuu ku cilaamayni biha iyada lixyatahu garkiisa walam yakun ma shayun shay oo min asabqi cillaanka ah ama renjiga axaba la kalgacaylo badan ilaahi nabiga xaggii sal sl minha sufrada ayada ama khaluuqaas walaqad kaana wuxuu ahaaday sala allahu alay wasalam nabigeenna yasbuqu mid ku rinjiyeeya bihaa khaluuqaas iyaabahu dharkiisa kullahaa dhammaanteed xataa cimaamatahu cimaamadiisa ilaa laga gaaro ata ilaa cimaamadda xataa qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi wahaada ariiqan ayaa wlaa ku haboon bisawaabi toosnaan min xadiii qutayba qutaybe xadiidkiisa ariiqan ayaa inuu toosnaado kaga haboon ayuu leeyahay qaybta marka aan ka hadli doono insha allah tabaaraka watacaala ama aan hadduu alla qadaraba aan ku daahi doonin oon raba inaan ishaaro waxay tahay qofka garkiisa maxaa lagu bedeli asal ahaan waa sufrada oo waxaa weeyaan jaalle xigeenka amaba guduud xigeenka taqriiban kaas weeyaan sufrada casaankaas ama kan u dhow xadiidkanna wuxuu sheegaa in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu khaluuq marsan jiray xitaa dharka uu ku ranjiyen jiray xataa imaamadda hadal dhirir badan oo aad u dheera ku jira marka iyo khilaaf aad u tiro badan ayaa ku jira oo shuraaxda aad uga hadleen khulaasada iyo gebagabada waxay tahay wallaahu aclam nabigeenna waxaa noo imaan doonaa sidoo kale nabigeenna calayhi salaat salaam garkiisa qaar lah maba cilaamayn jirin qaarna waxay leeyihiin wuu cilaamaynay ciro mabuu soo bixin qaar lah axaadiid noocaas ka hadlaysa oo kala duwanaa noo imaan doonta khulaasada waxay tahay khaluuqaas oo nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam uu marin jiray xitaa cimaamadiisa iyo dharkiisa iyo muxuu ahaa timihiisa uu marin jiray ilaa garkiisa waxaa weeyaan waa catarkii aad taqaaneen oo nabigeena calayhi الsalatu wasalaam wuxuu aad u jeclaa catarka markuu meel mara meel oo muxuu ah hadduu mara goollad amaba uu jid maro luuq catarka wuxuu ishaysan jiray muddo dheer aad buu nabigeena u jeclay alayh slat slam catarka inuu marsado marka catarka isaga waa taqaan hadda midkan caadiga oo taqaanaan oo hadda eh, xaramka laga keeno oo miskiga noocan weliba madow oo kale qaar waa casaan xigeen kaa marka qofka duu isku badiyo shaki ma lahan maradii midabkeeda wuu bedelmayaa cimaamaddu way bedelmi garku wuu bedelmaya ay timi way bedelmayaan khaluuqaas marka kaa weeyaan qodob waa qodobkaas qodobka labaad xinno nabigeena ma marsan jiray mise ma marsan jirin sida raajixa wallahu aclam oo muuqata qaar way diideen horta waxay yihahdeen maya ma marsan weligiis axaadiista noo imaan doonta qaar daliishanayaan qaar waxay wuu marsaday laakiin sida raajix alimaam الnawowi iyo qurطubi rag badan ay rajaxayaan alimaam nawowi iyo qurطubi ay rajaxayaan rag kale in iyo maca muxuu ahaa shaarixa dakhiraة اlcuqba raximah اllah waraxima اljamiic waxay rajaxayaan in nabigeenna calayhi الsalaaةu wasalaam uu marsan jiray marmarko in yar uu marsaday laakiin inta badanna uusan xina marsan jirin maxaa yeelay timaha ka ciroobay aad bay u yaraayeen sida noo imaan doonta cafaqadaas farudhugtaas meeshaas yar iyo dhowr xabo oo garka ku taallay iyo labadan dhafoor sudqaynka intaasunbaa wax ugu yeeli jira nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam marka inta badan wuu iska dhaafi jiray aad ba u muuqanayaan moogta mar yarna wuu marsaday taas ayada marka intaasaan kusoo koobna intaa wixii ka dambe marka axaadiisna aan dul marna insha allah tabaaraka wa tacaala waaye xadiidka شhan kun iyo lix iyo sideetanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam na mxamed ibn muhan اcanasi qaala xadaثna abu dawud طayaalisi qaala xadaثna hamaam ibn yaxya alcawdi iqaة rubama wahm can qataada ibn dacama can anas bn maliki radia اllahu ta arda waxaa weeyaan waa khaadimka nabigeena alayh slat slam anahu anas bn malik anahu qataadadha annahu qataada sa'ala wuxuu weydiiyey hu anas ayuu weydiiyey muxuu weydiiyey hal khadaba miyuu cilaameeyey rasulka sal sl garkiisi ama mxu timiis miyuu cilaameeyey qaal wuxuu lam yabluq muusan gaarin dalik arrinkaas xilli cilaanaad u baahda nabigeena muusan gaarin inamaa in kale ma kaana wuxuu ahday shaybka shayun shay ayaa ahaada ciradii oo fii sudqayhi labadiisa dhafoor labadan muxuuaha ugu taallay oo yarunbay ahayd weeyaan sidii lagu jamcin waa idiin sheegay oo waxaa weeyaan waxaa kaloo idinka hilmaamay un ku dari saxaabada tiri ciro uma baahnin sidaan oo kale eh, xino uma baahno ciro uma lahayn sida sida anas oo kale iyo rag kale waxaa weeyaan nin walba wuxuu arku ka hadlay waxaa laga yaabaa mid inuu arkay xilligii uu nabigeena calayhi salatu slaam uu xinaha u saarnaa qaarna ay arkeen ayagoo u saarneen intaa waxaa dheeri hadduu xataa meelahan ay madaxa waxmarsado nabigeena cimaamad buu xihan jiray calayhi salatu slaam mararka qaar xitaa taxniiga baashaan oo muxuu ahaa cimaamadan caadiga oo saas loo xirto oo hadda shanaaqidada qolyahaas reer muritaaniya ay u badan yihiin ayaa la xihan jiray marka wax walbaa dhici kara ragga nin walba wuxuu sheegay marka saxaabada wixii asaga u arkay wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna waa nin walba wuxuu muxuu ahaa arkay ayuu ka markaa tikacay ood ogsoon yihi man xafida xujatun calaa man lam yaxfidna u taallaa meesha ayada intaasaan ugu baxaya waaye xadiidka shan kun iyo todoba iyo sideetanaad waa saxiix isnaad qaala alimaam nas akhbarna moxamed ibn muthan alcanasi qala xaddatana cabdisamad ibn cabdiwaris atamiimi waa saduuq qaala xaddatana muhana yacni ibna saciidin addubaci waa iqa qaala xaddatana qataada ibnu ducaama an anasin ana rasuula rasulka sala allahu calayh wali wasalam lam yakun ma ahayn rasuulkeenna yakhdibu mid cilaamaysta ma ahayn inamaa in kale ma ahane kaana wuxuu ada ashamatu cirada cinda alanfaqati farudhuugta yasiira dhin yar iyo wa fi sudqayni labada muxuu ah dhafoor iyo fi ra'si madaxa yasiiran in yar intaasuma ay ahayd weyaan macnaheeda waxaa way uma badneen wa sida hore baan hadalnay xadiidka shan kun iyo siddeed iyo siddeetanaad waa munkar munkarna waxaa waa taqaanaano mukhaalafatu adaciif liiqati saa weeyaan akhbarana moxamed ibn cabdilacla aلصancani wa iqa qaala xaddaana muctamir sulaymaan wa iqatun tabtun fadil qaala samictu rukayn ibn rabiic alfizaari wa iqa yuxadid soo ka warramay can qaasim ibn xasaan alcaamiri waa maqbuul can camihi adeerkii cabduraxmaan ibnu xarmala alkuufi waa maqbuul isna can cabdillahi bn mascuudin radia allahu tacala canhu ardaa ana nabiy lahi nabiga sal slm kaan nabigeen wuxuu ayakrahu mid naca cashra khisaalin toban arrimood ayuu nici jir nabigeena sala allahu calayh wali waslem kow asufratu yakrahu cashra khisaalin asufrata boor muxuu ahaa jaallaha in waa lagu mxuu ahaa yani alkhaluuqa catarka catar arooska ah oo jaalle xigeenka ah in uu timihiisa marsado wuu nici jiray horana maxaan soo marnay waa marsan jiray xadiidka waa daciif meeqaa maqbuula ku jirta ad arkaysaan laba maqbuula ku jirta yani khaluuqa wa taqyiiri shaybi iyo cirada in la bedelo oo la dooriyey isagaa amar ku bixi nabigana sal slam iyo wajara alizaari hoosguntiga in la jiido taa waa nacam axaadiidka saxiin ku taalla ayaa ku soo aroortay watakatum bidahab dahabka in waxaa weyaan khaatim laga dhigto ah, fargashi laga dhigto weliba ragga ayaa loola jeedaaye nabigeena wuu nici jira wuuna diidi jiray calayhi الsalaatu wasalaam waa sax axaadiiska kuso aroor saxiixa iyo garaacitaan bilkicaabi bahallahan mxua turubka iyo waxyaabahan dubladda iyo waxyaabaha in lagu ciyaaro nabigeena wuu nici jira sal l nacam axaadiiska kuso aroortay man laciba binashadiir fakaأnama sabaqa yadahu fi laxmi khinziir wadamihi muslim bay ku taala imam muslim ayaa soo arooriyey qofkii waxaa ku ciyaaro in qof doofaha hilibkii iyo dhiiggiisa faraha la galay inuu la too yahay ayuu muxuu sheegay nabigeena sala allahu alay waslem iyo in bannaanka loola soo baxa biziinati quruxda watabaruja bannaan ula soo bixid oo dumarka ula soo baxaan biziinati quruxdi ligayri maxallihaa booskeeda meel ahayn oo ninkeeda iyo wixii la ah intii inay arkaan u baahan loo ogolaa inaan ka ahayn taana waa muxua waa cadda taayadaana oo walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatina waabaaihina ayad waa taqana ila akhir aaya iw in laisku tufo ilaa bilmucawidaat suuradaha ilaahay subxana wa lagu magangalo oo birbirfaqbinaas iyo suuradahaas ma oyan suurad kale inaanan tufid lagu samaynin daana dee waxaa weya waad garanaysaano suurat alfaatixa abi saciid alkhudri xadiidku waa taqaanaan oo xoolaha badan oo ku soo kaxaystay iyo wa tacliiq xirsiyada ama qadhaasta in waxaa weyaan la xirto xoolaha ama loo xiro ama ilmaha loo xiro ama dadka loo xiro taana adila kuso aror saxiixa wacazl almaa biyaha in laga siibo ama lagu siibo fii hayri maxalihi booskii loogu talagalay meel aan ahayn in biyaha ragga lagu shubana waa la diiday ila calىa aswaajihim aw maa malakat aymaanhum fainahum ayru maluumiin arrinta laga hadla waxaa weeyaan yani markii mucaamaladii mucaasharada ragga iyo dumarka ay dhex marayaan isqabo oo xalaashiisu ah in waxaa weeyaan aanan la beerdaraynin arrinta ayada ah oo meel aanan habboonayn aan lagu halaynin ama xataa istimnaaga dadka muxuu ahaa waxyaaba waxaasaan ahayn biyaha isaga keenoo kale arrimahan way soo gelayaan dee adilana waa ku soo aroortay in la diiday oo qur-aankii a ka mid aho ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanhum fa innahum hayru maluumin faman ibtagaa wara'a dalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun weeyaan marka tii la qabay laftirkeedii in haddii ay duruuf jirin mucayana in la beerdaray lama ogola iwa ifsaadi الصabiyi canugii in la fasaadiyo hayra muxarimihi isagoonan xaaraan yeelin ifsaad الصabiy canug see loo fasaadina macnaheeda waxaa weeyaan haweeney canug nuujinaysa in loo galmoodo oo ninkeeda ad u galmoodo kadibna canugii xaamilo ay noqoto canugii caanihiisii laga hadlayo <laughs> taa weeyaan marka laakiin xadiidka hayra muxarimin o muusan xaaraan yeelin yani xadiidka laakiin guud ahaan wixiiba nusuus gooni ay ku soo aroortay mooyane waa munkar waa daciif walaa taquumu calayhi اlxuja wixii nusuus ay ku soo aroortay cad waa baab kale weeyaan baabu khidaabi lilnisaa dumarka inay cilaamaystaan ayuu baabkan u baabiyey aad buu u fiicanya dumarka inay cilaamaystaan laakiin mushkiladda dhacday waxay ta ma taqaanaan cilaankii ay isku soo taagayaan oo weliba si jamaal iyo qurux dhammaystiran ay isku soo taagayaan meekaba isa soorasarayaan kadibna islii bas ma marayaan haddii islii ay mari lahaayeen dhexdeeda kaba soo qaad ama xaafadood ay mari lahaayeen labaatanka qof kontonka qof boqol qof indhaha saari lahayd moogta intaas markay sameeyaan kadibna social media lasoo dhigi malaayiin almalaayiin alkaafir wاlmuslimu wاlafriqiyu wاlawrubiyu wاlamrikiyu wاlasawiyu adduunka qaaraadka caalamka oo dhan ayaa banaanka <laughs> la keeni dembigeeda marka waxaa weyaan wax la koobi karo intaasoo qofka ku fasaadi oo ku dembaabi oo dembigaas ayadaa u keeni ayagana muxuu aha qaybteeda ay ka qaadanaysaa shaki ma lahan kuwa ku dambaabaana dee inay ka istaagaan ahayd mogta ayagana way ku dambaabayan aydna ku dambaabi waa imtixaan marka ziinada iyo xinada waa loo baahan yahy laakiin intee loogu baahan yahy meesha logu bahan wa taqaanaan xadiidka nabigaa noo sheegi doona calayhi salatu salaam waay <laughs> xadiidka shan kun iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas abarna cmr bn mansuur النasائي wa iqة bt qala xadana mcala ibnu asad alcami wa iqة bt qala xadana muطiic ibn maymuun cambari waay lyn xadيث qala xadaana xadaثatna صaفiya bintu cusma laa tucraf can caiشha أna mrأaةan haweeney madad am madad waxay soo taagtay yadaa gacanteeda il nbi nabiga usoo taagtay sal slm bikitaabin waraaq waraqay muxuu ahaa qof dumar ah ayaa waraaq usoo taagta nabigeena alayh slat slam inuu maca u dhiibto faqabada yadahu gacantiisa iyu markasaa nabigeena alay slat slam u cishtay inuu ka qaado soomahin maya wuu ka reebtay sala allahu alayh ali waslem faqaalat waxay tii ya rasu rasuulka allow madadtu waan taagay yadii gacantayda ilaykaan kusoo taagay bikitaabin qoraal falam ta'khudhu maadan qaadanin oo iga maadan qaadin faqala wuxuu yidhi innii aniga lam adri ma aanan garin ayad imra'atin hiya am rajul lam adri ma aanan garanayn ayadu imra'atin haweeney gacanteed inay tahay hiya gacanta la soo taagay aw rajulin ama maaqan waan fahmi waay ilama qof markaad waraaq ka qaadaysan waxaa laga yaabaa weliba hadduu qofka waraaqda intuu muxuu inteeda badan gadaal mariyo kadibna uu gacantiisa ku soo dhoweeyo inay gacanta ku taabataa laga yaabaa marka ma aanan garanin gacanta waxay soo tagtay mid ay tahay nabigeennana dumarka wa iska ilaalin jira inuu taabto qaalat waxay tihi bal yadu imra'atin haweeney gacanteed weeyaan qaala wuxuu yih rsulkeen sal sl marka isaa tihi low kuntii haddii aad ahaan lahayd imra'atan haweeney lahayarti adfaaraki cidiyahaadaad ku badeli lahayd bilxinnaa xinno haddii aad dumar tahay cidiyahaad xinaad marin lahayd marka dumarkaan sida ragga kole muxuu ahaa oo haba yaraatay gacmada waxba marinayn eh, in laga haboon yahay marka xadiidka ka muuqato wallahu aclam laakiin cilladda meesha taagan waxay tahay xadiidka laba cillad ayuu leeyahy cilladda koobaad mutiic ibnu maymuun waa layi lxadiid tan labaadna waa safiya bint cisma waa majhuula majhuulat aal weyaan absamada baabkan keeni marka xadii muu sai ku noqda marka ay iiri bal iiri waxaa laga yaabaa in shawaahid kale uu leeyahy wallah aclam nacam oo muxuu aha in eh, in eh, xinaha ay dumarka marsadaan ah, marka axaadiistan oo soo marnaya marka ah shawaahiddaas uu ku saxiix noqonaya wallah aclam baabu karaahiyati ah riixi xinaa xinada udugiisa ama caraftiisa nicitaan la naciyo baabkan baabiya xadiidka ku soo aror waa daciif wa daciif laa taquumu calayhi alxuja isna isku dhibina shan kun iyo sagaashan xadiidka ah qaala alimam na ibrahim ibnu yacquub waa maqbuul ibrahim ibnu yacquub adawraqi waa iqa qaala xadaثana abu zayd saciid ibn rabiic alcaamiri waa iqa قال حدثنا علي بن مبارك البصري وثقة قال سمعت كريمة كريمة بنت همام همام همام همام آه منك لما شداي همام و بنت همام أو مقبولة قالت وحجر كريمة سمعت عن كما قال عائشة طبعا كما قال أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألتها إذا ويدي امرأة هويني عن الخضاب إلانك بالحنة حنة لقو إلا ما يستوح قالت وحجر لا بأس به لب ملهم وح بنان ويان ولكن ورك لقو لا هذا xidnaha inaan marsado aad baan u nacaya yaadhihi umu nacayshay sheegi lianna xibbii kii aan jeclaa sala allahu calayh waali wasalam kaana wuxuu ahaa yakrahu midna ariixahu udugiisa amaba caraftiisa ayuu nici jiray yacnii aw tacnii waxay ula jeedaa annabiya sala allahu calayh waali waslm nabigay ula jeedaa laakiin xadiidka waa xadiid daciifu daciifu laa taquumu calayhi alxuja baabu natf in la sisiibo ayuu baabkan u baab yahay timaha ama gar ha noqdo ama timahan kale ama kuwan xirrabaha in timaha la sisiiba ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka شhan kun iyo kow iy sagaشhanaad wa xadيث ضaciifa qaala الimaم بن cbdiرحman بن cabd الlahi بن cabdالxakم almisri wa qala xadaثana abi abihi waxaa weeyaan wa cabdالlahi بن cabdالxakم almisri asna saduuqu eh, ankara calayhi ibnu maciin شhayئa ibnu maciin yaxya ibnu maciin oo taqaanaan oo raggii asaatiinta iyo tiirasha culama aljarh watacdiil ahaa ayaa wax ku inkiray waxay yihiin laakiin ma la caday waa maya alimaam xaفid بn xajar waxba muusan cadayn wax ayagoo lagu inkiray waaya am muxuu yidhi iq weyaan ha waa iqa mise saduuq ninka la yidhaahdo cabdallah ibn cabdilxakama ah waa abu cabdiraxmaan ibn cabdillah ibn cabdilxakam mise abulaswad awljeeda may abulaswad maahan abi fiiri xadaana abi abigaas waxaa weya waa cabdullah ibn cabdilxakam saduuqun ankara calayhi mamacin shaya wa abulaswad abuswad wuu ka wariyey anar ibn cabdiljabal muraadi wa qaala waxay xadaana almufadل ibn fadala alqaadi wa iqa can cayaaشh ibnu cabaas alkitbani wa iqa can abi xusayn alhayam ibnu shufiy labadaba ya shufayin soo ma ah, shufayin huayin misu maaa idiin qoran haiy haddii midka oran shafiy laga dhigo kan damba shufayi baa laga dhigi marka waa noo imaan doonaa waa isla asag marna waxaa wa musaqar marna waa mukabar waaye an abilxusayn alhayam ibnu maxaa idiin qoran hadda adinka huay huayin haye hufayin aan ku socon waa iqa wa qaala abulswad labadii nooc xadiidka ka warisay almunfadl bn fadala waa abulswad iyo iyo cabdulahi bn cabdilakam kii hore marka cabdulahi bn cabdilakam markuu warinaya wuxuu yidhi ibnu shufayin ayuu yidhi abulaswadna wuxuu yidhi shafiyin shafiyin saasuu yidhi annahu isaga samicahu ka maqlay yaquul isagoo le yuu ka maqlay kharajtu waan bax ana anigi wa saaxibun saaxib oo lii aniga ii sugnaaday yusamaa la yidha abaa caamir abu caamir la yidhahda ayaan muxuu ah baxnay abu caamirka waa rajul nin oo min almacaafir reer bani macaafira amaba magaalada macaafir loo yaqaano macaafirta magaalada waa loo isticmaalaa ree hamadaan qolada ree mxua hamdaan la yidhahdo jilib ka mid ahna waa mxuuaha waa loo yaqaanaa marka miduu yahayba nin muxuu ahaa magaalada ka yimid ama qolahaas qolyaha ka dhashay ayaan baxnay kharajtu ana wa saaxibun lii yusamaa abaa caamirin rajulu min almacaafir linusalii inaan ku tukana biliyaa iliya ma taqaanaan biliyaa ma taqaanaan waa bayt almaqdis waa masjidkii masjid alaqsa weyaan iliya magacaadna waa leeyahay weeyaan wa kaana wuxuu ahay qaasuhum kan u qisooda oo wacdiyo rajul nin buu ahaaday ree iliya oo min alasdi ree asdi ayuu qaal oo loo yihahda abu rayxaana abu rayxaana la yihahdo oo min asaxaaba saxaabada nabigeena ka mid sala allahu alay waslm ayaa magaaladaas iliya ama bayt almaqdis joogay oo wadin jiray wacdin jiray qaala abulxusein wuxuu yidhi fasabaqanii waxaa iga hormaray saaxibii saaxibkaa iga hormaray ila almasjid ayuu hormaray uma kadibna adaragtu waan ka daba tagay saaxibka masaajidka iga horreeyey ayaan ka daba tagay fajalastu ilaa janbihi agtii ayaan fadhiistay faqaala wuxuu yidhi hal adaragta qasas abi rayxaana abu rayxaana sheekadiisii iyo wacdigiisii ma soo gaarta qisooyinkiisii faqultu waa laa maya aqaala wuuu yidhi marka saaxiibkiisa u sheegi abulxusaynka u sheegi samictu waan ka maqlay hu isaga ayaan ka maqlay yuqul isagoona saxaabigaas abu rayxaana weeyaane isagoona ayaan ka maqlay naha wuxuu diiday rasul rasulka sal sl wuxuu diiday an ashrin toban ayuu diiday alwashri ilkaha in la qorqoro xadiid kale kuso aroortay almutafalijaat lilxusni ayaa ku soo aroortay laakiin xadiidka waa daciif inta badan wixii ku yeelana axaadiis saxiix ayaa ku soo aroortay weeyaan waaye can alwashri in ilkaha la qorqoro qolihii soomaaliya waxaa jirta gobolada somaliya hadda magaca dhabaayo laakiin asal ahaan ilkaha qoraan xataa dadkooda reer baadiyaha way qorayaan ilkahay qoraan ma ahan dadka magaalada jooga oo muxuua ah qolyahan eh, eh, dhakhaatiirta ilka haysta maahan caadi baadiyahooda dadka ku nool way qorqoran iyo dhudhuuban yihin qolihii noocaasaa jiro gobolada soomaalida shanta soomaali meel ka mid ah oo noocaas dadkooda ay u badan yihin jir ama in badan oo ka mid ah aad ku arkaysid in la sheegana muhima mana banaan waa xaaraana lama ogola ilkaha in la qoro iwalwashmi in jirka la calaamadee calaamad aan ka go'aynin washmiga waxaa weeyaan irbad ayaa jirka lagu durduraya markii lagu durduro oo meeshii ay dhiigto ayaa kadibna waxaa lagu shubayaa indhakuul ama ha noqdo muxuu ahaa eh, mid madow sida asalka ah amaba cagaar ha noqdo ama casaan ha noqdo waxbaa lagu shubi kadibna dhiigga ayuu raaci khalaas kama go'ayo kama go'ayo oo wax aad u liidan xitaa waxaan arkay maraan inkaga sheekeen filayaa dad soo muslimay oo wejiga washmiga ku lahaa oo istilaab uu saarnay aan xaj ku arkay ayagoo xajinayaan lagama fujin kara waa in camaliye iyo shaqo dheer e, e, jirku dhexgalaya ila laftu gaari imtixaan wa maqaharkaasna saa u dhexgalaya hilibka ayuu dhexmari xataa horta harag waxba kama reebay iwanadfi in cirada la sisiibo wa can mukaamacati arajuli qofki inuu la saado rajulan in la saaxdo bikayri shicaarin iyada oo muxuu ahaa dhar uusan udhexaynin laba ninoo qaawan inay meel isla saaxdaan oo sariirtu ama firaashku isla saaxdaan ayadoo qof walba qofka dhar uusan xirnayn nabigeena wudiidi sala allahu calayh waali wasalam wacan mukaamacati almarati haweenaydi inay la saaxato almarata haweeney biayri shicarin ayadoo dhar wadanin sariir isla saaxda adinkoo muxuu wada qaawan may lama ogola ayagoo qaawan inay isla saaxdaan labada isqabtun baa loo ogoliya bas oona rag iyo muxuu ahaa qof dumar iyo nin ragga beryahan dee moogtahay qaydka isaga qof iimaan la muslim maba ku soo dhacay laakiin maadaamaa la fasaaday oo adduunku u kharimay oo hadda soo arkaysa laba nin isqabtaa lagu leeyahy ama laba dumara isqabta wa waxa la sheegi kara ataa maaha o wa yajcala rajulu ninka inuu yeelo asfala iyaabihi maryihiisa ka hoose xariiran xariir u gashto oo funaanadii iyo waxyaabihii hoosood xirana inuu mxuua ka dhigto xariir mila caajimi gaalada cajamka oon carabta ahayn dhaqankoodii oo kale ow amaba yajcala u yeela calaa mankibayhi labadiis garbood xariiran xariir amaala alcaajimi dadka cajamta ah oo mxuua gaalada weliba mxuu ahaa aanan carabta ahayn dhaqankoodii sidoodii oo kale uu sameeyo ayagaa samayn jiray wacaninnuhba boobka in wax la booba nabigeenna wuu diiday sal slm wa can rukuubi numuur in dugaagga iyo waxyaabahan eh, iftiraaska iyo xoolaha iyo cuno oo libaaxa iyo waxaa weeyaan namirka eh, ii sheegba halkan la yidhaahdo shabeelka iyo harmacadka iyo waxyaabahaas haragooda in eh, gaadiidka la saarto oo koori meeshii muxuuha faraska laga fuulay ama hashal ritiga laga fuulay iyo wixii la midka in la saarto xilligaan la joogana baabuurta meeshii laga muxuu ahaa shukaantii iyo korsigii baabuurka in la saarto nabigeena wuu diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam ee waxaa la fuulaa ma aha namir iyo waxaa la fuulayaa oo laga dhiganaya gaadiid ma ahan shabeel shabeel ma nin ragu qaadi karaa <laughs> waa laga yaabaa kow walubuusi alkhawaatim iyo fargeeshiyada in la xirto ilaa lidii sulطaanin nin madaxa mooyane nin sulطaana mooyane weliba khaatimka laga hadla waa kan mooriga ah oo muxuu ahaa shabadda ah sidii kii nabigeena sala اllahu alay slam qof aan madax ahayn inuu muxuu aha kaatunkaas shabadda lah inuu xirtana waa la diiday xadiidka marka wax alla wixii axaadiid kale ay u markhaati kacayaanna waxaa weeyaan waa saxiix wixii ay u markhaati kacayaanna waxaa weeyaan xadiidka asalahaan waa daciif weeyaan baabu wasli الshacri timaha in la xiriiriye bilkhiraqi calalla in lagu xariiriyo maryahan aad wadataan iyo muxuu ahaa dunta caadigaa in timihi lagu xariiriyo kaleyba miaal uma baahnidiin dadka qaarkood haddii hadda muxuu ahaa meelaha qaar la joogi lahaa oo loo fasiri lahaa laakiin adinka habeen imaanaad arkaysaan hadda haddii aad baxdaha horadka arkaysaan uma baahnidiin dadkan soo marka timaha ay muxuu ahaa wada raaracaan imtixaanka xitaa raggiyaa samayne horaan waxaa mar idiin sheegay in gabar soomaaliyeed oo weliba gabdhaha ugu timaha quraxsanna sagaahameeyihii inaan arkay iyadoo timiyadii inta markaas u qaadata jartay kadibna calalahaas iska raarisay oo dadkaan ku dayani inagaan saaray oon la yaabay waay xadiidka shan kun iyo labaiy sagaashanaad waa foolxumi iyo iyo nacladisa jirta shan kun iyo labaiy sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala aimam bna mamed bin cabdilal asancaani wa iqa qaala xaddaana khalid bin xadir jaymi wa iqatun tabt can hishaam addastawaa'i wa iqatun hishaam soo iqa xaafid ma ahayn qaala xadaثna qataada بn dacama can saciid بn musyib ana mucaawiya bna abi sufyaan radia allahu tacaala canhu waardaa wa can nabihi kadalik qala wuxu uhi sayid mucaawiya ina rasul rasulk sal l slm nahaa wuxuu diiday can azuur been abuurka ayuu diiday waa noo iman doona wax loola jeedo marka xadiidka shan kun iyo saddex-iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam akhbarna axmed ibn camr ibn sarx waa iqa almisri weeyaan qaala ambana ibn wahab cabdullahi ibn misri waa iqatun iqatun faadil qaala akhbaranii makhrama ibnu bukayr alqurashi waa saduuq can abihi abihiis oo bukayr ibn cabdillahi alashaj weeyaane waa iqa can saciid ilmaqburi waa iqa qala wuxu ra'aytu xaraka mucaawiya ibn abi sufyaan can mimbari isagoo mimbarka saaran wamacahu isagana uu la jiro ama uu hayo fii yaddi gacantiisa kubbatun kubad kubad ay wax duduuban weeyaan wax duduuban oo min min kubabi annisaa dumarka waxyaabahan ay muxuu ahaa timahooda ay ku weyneeyaan ka mid ah waa mara maryooyin wax la mid ah oo min shacrin tima ah yacni kuus waxay haysataa wuxuu gacanta ku hayaa oo kuusaska dumarka ay madaxooda muxuu ahaa geliyaan oy timaha ka dhigtaan weeyaan fa qaala wuxuu yidhi maa baalu muslimaat gabdhaha muslimaadka xalkooda muxuu yahay oo yadacna saaranaya mila hada kanoo kale hadda qolyahan timaha aan ka sheekaynayni qaar koofiyadaanu samaysanaa jiro koofiyad ahaan loo gashani timihii ala samayn waa la diyaarin gudahana koofiyahaan laga dhigi kadibna haweenayd waa iska xiran tahayba muluqwa marka meel bay haweenka dhiganaysaa maalintana waxaa weeyaan bay soo gashari taasoo kale wa wax kale maaha timo caadinu marka iyada waad umalaynaysaa waaya innii aniga samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slam qor isaga hore ayuma imra'atin haweeney alla haweenaydii zaadad kordhisa fii ra'sihaa timaheeda ama madaxeeda shacran timo ku kordhiso laysa minhu aanan ka mid ahayn fainahu asaga zuurun waa been abuur oo tasiidu fii ay ku kordhinayso been abuur ay kordhinayso wayaano wax ka jir lama arko wayaan waa qof zuurkana iyo been abuurkana diinteenna meel adag ay ka joogtaa waad garanaysaan waana noo imaan doontaa iyadoo muxuu aha lanacladii xadiidka shan kun iyo amaba alwaasila gabadha timeeda xiriirinaysa oo timihii dheeraynaysa wixii kuso arooriyo baabkan u baab yahay xadiidka shan kun iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamuna sacatu qabna maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibnu culaya wathiqa hayabt qaala xaddatana abu nadr iqat xaafid qala xadaثana abu nadr haashim ibn اlqasim aleyثi mawdahum wa iqat habt qala xadaثana shucba can hishaam bn curwa can imra'atihi haweenaydii ayuu ka warinayaa hishaam bn curwa xaaskiisuu ka warina oo ahayd faatima can asma bint abi bakr sidiiq radia allahu taala ardaha ana rasul rasulka sal slm qala rasulka lcana wuxuu nacladay rasuulkeenna alwaasila gabadha timaheeda xiriirinaysa nabigeena wuu nacladay sal slm iyo walmustawsila gabadha alwaasilatan xiriirinaysa oo dadka u xiriirinaysa timaha oo koofeerada iyo meelahan muxuu ahaa gabdhaha lagu qurxiyo joogaan ama loo yeerani oo timaha xiriirinaysa nabigeena u naclay sal slm nacladana yacni wax aad u weyn weeyaan wاlmustawsila tan in loo xiriiriyo dalbanaysa nabigeena u naclada salى اllahu alayh ali waslm baab lmustawsila tii hore waa sila sameyntan mustawsila xadiidka gabadha xiriirin dalbaysa shan kun iyo han iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam isxaaq bn ibrahim alxandri weyaan qaala xadaana mxamed ibn bishr alcabdi iqatu xaafid qala xadaana cubaydlahi ibn cumar alcumari wa iqatu dabt can naafic mawla cabdilahi bn cumar ibn cumar radi allahu ta anuma qala cbdilahi bn cumar lacana wuxuu nacladay rasul rasulka sal slm alwaasila gabadha timaha dadka u xidhiiriisa nabigaan uu nacladay kow iyo walmustawsilatan in loo xiriiri dalbatona nabigaan uu nacladay iyo walwaashima gabadha jirka durdurta si ay u badashaa midabkii ood ka shaqaysata ama dadka mxuu aha saa u durdurtana nabigu u nacladay iwalmuutashima iyo gabadha dalbanaysa in loo durduro loo durduro weeyaan intaba nabigan uu nacday sala allahu calayhi waali arsalahu alwaliid ibnu hishaan hishaam oo noo imaan doona ayaa mursal ka dhigoo naafic cabdullahi bin cumar muusan la gaarin xadiis soo socda toos isaga ayaa nabigan ugu wari calayhi الsalaatu wasalam xadidka شhan kun iyo iyo lix iyo sagaashanaad waa صaxiixu maa qablahu ayuu saxiixku noqonaya akhbarana alcabaas ibn cabdilcaظim alcambari wa iqatun xaafid qaala xadana cabdulahi ibn moxamed ibn asma aلdubci wa iqatun jaliil qaala xadaana jawayriya asma cabdulahi ibn moxamed awgi waa asma marka ragna waa loo isticmaalaa asal ahaana dumarkay u badnayen soo ma taqaanaan sidoo kale waxaa ka mid ah qaala xadaana jawayriya ibnu asma <laughs> arkaysaa jawayriya iyo asma labadaba waxaa weyaan aslahaan waxaa loo isticmaalaa dumarkii waana waa laba ragga weyaan waayahay qaala xadaana jawayriya ibnu asma aلdubci waa saduq can waliid ibn abi hishaam alwaliid ibn abi hishaam eh, alqurashi waa saduq can naafic naafic abdlahi mxuu aha mowla cabdillahi bn cumar anahu naafic balaqahu waxaa soo gaaray ana rasul rasulk al sala allahu alayh waali wasalam lacnay inuu nacladay alwaasila gabadha wax xiriirinay istimaa xiriirini iwalmustawsila gabadha in loo xiriiri dalbanaysa iwalwaashima gabadha durduraysa jirka si ay u badasha midabkii iwalmustawshima iyo gabadha muxuu loo durduri intaba nabigeena calai sl slaam wuu nacladay ayay soo gaartay laakiin xadiidka hore ayuu saxiix ku noqona hadduusan xadidka hore jiri lahayn xadidka muxuu noqon lahaa mursal mursalna muxuu waxaa weeyaan min anwaaci addaciif xadiid shan kun iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qال الإمام النسائي رحمه الله محمد بن وهب الحراني وصدوق قال حدثنا مسكين بن بكير الحراني وصدوق يخطئ صاحب حديث qala xadaana shucba can camr ibn murat aljamali almuraadi wayn wahiqat caabid wakana yudalis wakaana laa yudalis ru'ya bilirja can xasan ibn muslim almaki wahiqa can safiya binti shayba alqurashiya laha ru'ya can caiشha qalat waxay tir umuna caiشha qaala rasul rasulka wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi waali wasalam lacana ha naclada allahu alla weyne alwaasila gabadha timaha xiriirisa walmustawsila gabadha loo xiriiriyo ama dalbatin loo xiriiriyo xadid shan kun iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa أخبرنا cمر بن منصور أيوري الإمام نسائي رحمة الله عليه رحمة الله وثيقة ثبت قال حدثنا خلف بن موسى البصري وصدوق يخطئ قال حدثنا أبي أبيه وموسى بن خلف العمي صدوق له أوهام عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي واثقة عن الحسن العرني حسن بن عبد الله العرني واثقة عن يحيى بن الجزار العرني وأسنى وصدوق can masruuq ibn ajdac ana imra'atan haweeney atat waxay u timid ibna mascuudin cabdillah mascud bay u timid gabar baa u timid cabdullahi mascuud saxaabigaa taqaanin fa qaalat waxay tihi innii aniga imra'atun haweeney ayaanahay zacraa'u tima yar ama timo xiran timahada aad u yar dumarka mogta qaarna timo badan leh qaarna timahooda way hooseeyaan gabar noocaas ayaanahay weeyaan waaya zacraa ayaanahay ayasluxu miyay suubataa an asila inaan xiriiriyo fii shacri timahayga on timihii badsada timiha igu yar itaageer itaageer ma taqaanaan ragga qaar aad uma yaqaanaan itaageer ma taqaanaan beri a itaageerta waxaa weeyaan naam axsanta beryahan itaageerta mama muuqato waa balaha waa laga maarmay howlahan kalaa soo baxay itaageerta waa waxaa weeyaan gabdhaha markay timaha ay ku yaraadaan waxay samaynayaan bahal yaroo saa u duduuban basaa u yar mxuu ahaa yar wareegsan oo blastic wax noocaas ayaa timihii inta la dhexgeeya lagu duduubi lagu duubayo inta qayb saasoo marka timihiha lagu yar weynaysani kadibna malqabadii iyo wixyaa kor saa looga yar saari ya tan waxaa weeyaan waxaa ku soo arooray waciid gooni ah sayaati fii aakhiri zamaan aakhir zamanka inay imaan doona laba qola waxaa ka mid ahayd nisaaءun kaasiyaatun caariyaat ru'uusuhunna kaasnimati اlbukti اlmaa'ila waa taageerkaas ay ku xirayaan laa yadkhulna اljanna walaa yajidna riixaha oo saxiixin ku yeela kaasna gooni muxaram waa zuurkii oon sii xoogaystay hay gabadhii marka waxaa weeyaan waa zacraa timaheeda yar yasluxu miyay suubataa an asila fii shacri timi inaan xiriiriyo faqaala wuxuu yidhi laa maya qaalat waxay tihi ashayun ma shay baad samictahu ka maqashay min rasul rasulka aad ka maqashay diidmada aad diidaysa ma rasuulka aad ka maqashay aw tajidu fii kitaab illah mid kitabka aad ku haysaa qof culamo ayaa helay cabdulaahi ibnu mascuud ma waxaan aad iska lama ogola ad leedahay ma nabigeenna ad ka maqashay alai sla slaam mise waxaa weeyaan kitaabka qur'anka ad ku aragta xaggee ka keento qaala wuxuu yidhi laa maya bal iska badaay inaan ka maqlin samictu waxaan ka maqlay min rasulilah baan ka maqlay sal slm waajidu fii kitaab illah kitaabka allana waan ku heli waan ku tallaa nabigana waa ii sheegay alai sl slam waan ka maqlay kitaabka allana waan ku tallaa wasaaqa alxadiid xadiidka uu dheeraayo kadibna waxay tihi kitaabka ilaahay bod garbad ilaa garbad jaldi ilaa jaldi ayaan akhriyey waxaad sheegaysaan cabdulaahi ibni mascuudow kumaan arkin markaasaa wuxuu yidhi in kunti qara'tihi faqad wajadtih wajadtih haddii aad qur-aanka dhan martay ooy run kaa tahay waad soo martay waadna aragtay markaasay tihi waa saas weeyaan soomaadan akhrin uu ku yidhi qowl اllahi tabaaraka wa tacala wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulka idinla imaada qaata wuxuu idinka reeba ka reebtooma soo qur-aanku maad arkin ha dee maxaad sheegi marka ma warayel rasulkan wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam saasuu ku yidhi weeyaan baabu almutanamisaat dumarka timaha sisiibaan oo dhiljiyaan iyo dembiga ay qaadayaan iyo naclada ku dhacaysa baabkan u baabiyo weyaan xadiidka shan kun iyo sagaal raggan waa la mid dabcan raggan waa la mid xadiidka shan kun iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam lakin ayagaa u badan ayagaa u badan oo qaaliban xinribahaas noqotaya iyo idaa malhaaniyaatu barazna yowma wazajajna alawaajiba wاlcuyuuna saas weyaan ayagaa marka dhaqankaas u badan wuxuu le idaa malaniyaatu gabdhihii quruxdu badnaa haddii ay barazna yowman maalin banaanka u soo baxaan wazajajna alawaajiba awaajibta waxaa weyaan baalahan ishee maaa la suunyamiya timaa halkan ku yeele ayaa awaajib la yah walcuyuuna indhaha iyo waxaa weyaan iyo ay suunyadaas ay qoraan indhaha miyaa la qori lama qoray wakaxalla ayaa meesha muxuuah ka maqan wakaxalla ay kulaan wasajajna ay dhuubaan oy muxuu ahaa toosiyaan oy muxuu ahaa sisiibaan alxawaajiba xaajibka suunyadaas walcuyuuna iyo indhihi maya wakaxalla ay kuulaan alcuyuuna weeyaan waa raggii ma taqaaneen dee muxuu ah, baabkaas aad looma gala baabkaas xadiidkuma fiicno marka la joogo adabka iyo eh, mucallaqaadka iyo Eh, markii mxua naxwo iyo shawaahid iyo la'aado iyo markaasaa baabkaa la garaa haddii waxaas ayaga meesha lagu furo xadiidka waa la isku laabi baab kale la geli laakiin mararka qaar waa la soo qaataa oo waxaa loo soo qaadani in lagu fahmaa nusuusta ayaa loo soo qaata weliba waa la akhrisaa hadda mucallaqaadka tobanka ah ragga yani intooda badan waa rag jaahili ah markaasaad madaxa qabsani waay ka wareegayaan oo aad u foolxun lidalik sheekheena shaarif tawiil oo annaga noo akhriyey naxwa qabla alaaثiin sana jazahu اllahu khayran ayaa markaad muxuu ahaa mucalaqaadka akhrina wuxuu dhihi jiray waxaa weeyaan khaasatan imruul qays taqaaneen oo musiibada ahaa marka wuxuu dhihi jiray kan muujadan kan waxaa weeyaan waa wuxuu dhihi jiray waa aad maga waxunbuu ku sheegi jiray aad ya mufsid iyo mufsid marka u yari wax kaweynu ku sheegi jiray wuxuu ku sheegi jiray muxuu ahay caahir miyuu dhihi jiray wax badanuu ku sheegi jiray markaawaadyaabi laakiin maca daalik haddana aad baa loo akhrista oo aaliba cilmiga oo waxaa weeye nusuusta kitaabkii sunnada barana inuu akhristaa lagu booriyaa waana wax fiican lianna carabiga asiilka ahaa asalka ahaa ayaad ka dhex helaysaa sidaa weyaan waay naam <laughs> ibnulqays ibnulqays sidiisaba waxaad ka hadli jira waxaa weeyaan gabar uu jeclaa inuu muxuua ammaanteeda kow iyo maruu khamrada ammaano maruu gabadhaas ammaano iyo maruu khamrada ammaano iyo maruu waxaa weeyaan ammaana waxaa wey naftiisa oo asaga inaad nin muxuu ahaa aad deeqsi ahoo sharaf badan inuu yahay ammaano iyo maruu faraskiisa ammaano afartaas weeyaan sidiisaba mucallaqadiisa afartaas shay oo ammaanaa laakiin markuu ammaana dee si aad u qaab daran ayuu muxuua wax u ammaanaa oo imtixaana ah, oon af ku fiicnayn <laughs> in masaajid lagu akriyo waaya hy xadiidka شhan kun iyo sagaaliy sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qala اimam abarna cabdiرaحman بn mxamed بn السلام الجuمxi وlaa bأsa bه qala xadaثna abu daud alxafri abu dawuud wa cumar ibn sacd alxafri wa ثiqaة caabid can sufyaan الthawri can mansuur المctamir can ibrahim ibn yaزيid النkhci can calqb ibn qays النkhci wey ثiqaة habt faqiih caabid can abdillahi bn mascuudin radia allahu ta msud lacana wuxuu nacladay rasu rasulka sal slm alwaashimaat gabdhaha wax durdura iyo walmutashimaat iyo kuwa in wax loo durduro dalbado iyo walmutanamisaat kuwa timaha sisiibo iyo walmutafallijaat kuwa waxaa weeyaan ilkaha almutanamisaat mutanamisaat waa kuwa dalba muxuu ahaa loo sisiibo sooma wاlmutafalijaat kuwa ilkaha qora oo dhudhuuba lilxusni qurax awgii u yeelo almuayiraat badela khalq allah riwaayad kale waxaa marka runtii u baahan in dib looga noqdo haddan la jooga ilkahan la xihan maaragten waxbaa laisdhexgeliya ilkaha in la xiro oo laisku yara toosiye wax cillada kuma sugno laakiin wax kalaa weheli la socdaay hawlo kala la socdo hawlahan koro qoritaanka iyo wixii cayb khuluqi oo ku jira oo ilkihiiyo dee kala taagan waa baab kale laakiin ilkihii aan qurxinaa dartood in muxuu ahaa loo dhudhuubo baabka isaga ma soo geli sooma gelays oo maxaa u diidi casriyaa la jooga miyaa lagu reebi may ma soconays saa weeyaan xadiidka shan kun iyo boqolaad alxamdu lilah waa daciif اlisnaad akhbarana axmed ibn xarb aلطaa'i waa saduq qaala xadaثana abu mucaawiya moxamed اlkhasbi darir wa iqat axmed asli xadيث اlacmash waqad yahimu fi xadiiثi hayri can acmash can ibrahim zayd الnaqci qaala qaala cabdullah almutafallijaat mutafallijaat saasuu yidhi weyan wasaq alxadid xadidka hore mula macnaya xadiid shan kun iyo boqol iyo koobaad waa saxiix waana xadiidka cashirkan u dambeeya caawa insha allah tabarak wa tacaala قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وثقة قال حدثنا خالد بن حضر الجيم وثقة ثبت قال حدثنا أبان بن سمعة سمعة الأنصاري البصري وصدوق تغير آخرا وحديثه عند مسلم ومتابعة maxay idin qoran amcadin qoran annaga samca noo qoran samca nacam axsanta can ummi hooyadii alansaariya can caaisha bay ka warisay qaalat waxay tidhi eh, hooyadii samictu caaishata baan ka maqlay uma almu'miniin taquul iyodola radia allahu tardaha iyadol ayaan ka maqlay nahaa wuxuu diiday rasul rasulk sl slm can ilwaashima gabadha wax durdurto oo midabka haragga bedelaysa waa diiday iwalmustawshima iyo gabadha dalbanaysa in loo durduro walwaasila iyo gabdhaha gabadha muxuu ahaa timaa xidhiiriso iyo walmustawsilata loo xidhiiriyo iyo walnaamisa gabadha muxuu ahaa timaa sisiibto iyo walmutanamisa iyo gabadha in loo sisiibo dalbato intaba nabigan wadiid sal slm hal qodob intan kale hadda aad uma badno laakiin qodobka muhiimka ah waxaa weeyaan washmigan iyo waxaa weeyaan jirka in la durduro qolyahan ciyaartooyda iyo kuwahan jiimka xaqaada iyo kuwan musicianka oo muxuu aha ciyaara iyo kuwaasaa lagu yaqaanaa beryahan marka soomaalidii dhaqan gaalado caday ahayd oon soomaalida ay dhaqangaal waxyaaba ogta somalida waxaa jira dembi ka weyn mararka qaar ay samaynaan laakiin dhaqangaal ad u yaqaanaan ay ku dhawaanaynin khamradoo kale hadda wax ka weyn ayuu dembi ka weyn u samayna qofka aduu bas weeyaan waa gaal camal soo ma ficlan umul khabaa'ir laakiin dembiyo ka weyn khamrada jira marka nam baalkan muxuu ahaa durduritaankana waa dhaqanka gaalada bas lagu yaqaano qof somalia lagu aqooni jirin hadda beryahan dhallinyaro soomaaliyaha bilowday waa masaa'ib runta aad weyn qofka xuduudda dhan ka tilaabayaa marka arrimahaas in laga digtoonaado mxuu ahaa dayartan looga diga ayaa kolayba waajib weyan hada wallah aclam wsala allah wslm cala cabdi rasul mustaf